wada doonayna inaan ka hadalno caruusha ugu weyn waxa weeye in aan dalka iyoaan codsanayna ko qodobka koowaad qodobka labaad annagu waxaan ku xirannahay dalka yemen gaar ahaan magaalada mukulle ee gobolka xadramowt waxaan doonaynaa iyadoo meesha xaalad caafimaad awgeed xaalad xaalad aamandaro maandeed hadda habeeneed waxaan ahay jeelka waa alfawni baa soo xiray niman kaloo eh, shacaba sirka soo weeraray sirka dhigiisa kasoo galay koob iyo toban qof baan dhaawacatay ma garatay walaalle oo maxaabiistiiya maxaabiistii koob iyo toban baan dhaawacatay shanna waa dhimatay magaratay idinku tira ahaan soomaalida imisaad gaaraysaan kontan iyo lix nin baan dhaawacday kontan iyo lix nin baan dhaawacday ma maxaa laydinku haystaa oo laydin xiray waala waxa weeye wax lama haysto oo wax dambi cad ku leh inta kontan iyo lixda nin wax dambi cad ku eh, manaha lagu soo xiray kuma jiraan wax magaalada laga soo qabtay iyo waxa dee ay ku roon yahay badda laga soo qabtay ayadoo tahriiba lasoo qabtay oo cad baa tihiin kadibna maxkamad baa la saaray qaar waxay ku xukuntay shan iyo labaatan sano ragga ugu badan ragga eh, kale waxay ku xukuntay qaar labiyo toban sano qaar toban sano qaar adigu lix sano ugu yar ma garatay adigu eh, ninkaan meeshaan ku jirnay ilaa afar qof baa naga dhibatay oo soomaaliya ah eh, saxaabda aad bay u liidataa Eh, wadanku wax soo dowladda ku fiirxinaysa ayo meesha khawaayaadaas ku haysa xataa annaga amnigeedoba hadda macnaha khalkhal ku jira ma garatay dadka idinka geeriyooday eh, maxay u geeriyoodeen ma cudurro mase waa la dilay maya xaalad caafimaad darro awgeed ayay u geeriyoodeen eh, kadib markii ay dhalaaaas waayo dacdu laba bilooda talaaladaan loogu jireyn markii dambe aduu safaarad niman ka socdo macluhu safaarad caadiga ma iska macnaha waxa weeye raggaa macnaha w dawladda soomaaliya la soo shaqeeyo iyo saaaradaan meesha utoognaa rag baa adigu la kaashano waa aasana ma garatay dadka habsiga kugula jira halkee la idin ka soo qabqabtay walaal rag waa laga soo qabtay ayagoo markaa badda kasoo degay oo taariikh u socday oo waxa weeye badda kasoo degay suxinada soomaaliya qaar la qabtay qaar waxaa laga qabtay magaalada muqalla dhexeeda laga qabtay oo waxa weeye ayaanahooda dagaal ka dhacaa laga qabtay rag meel baa la keenay adigu ninka shan sano hadda oo macnaha joogay meesha ku jira baa u badan magarad waayay eh, yaa kula jooga asxaabta kula joogta ee xabsiga kugula jirta eh, mid ka mida ma iigu dhiibi kartaa ah, ha waa kugu dhiibi karaa waxaan kugu dhiibayaa nin la yidhaahdo axmed maxamed sugid baa kugu dhiibayaayo isna ayaa xiraay shan sano shan sano waxaana ku xiraay jeel ku yaal yaman ku yaal ka fiican xayaarwan meel layaaba mukuli magaalada mukuli gobolka mukuli waayahay maxaa lagu haystaa axmedow lagu soo xiray wala lama aala dad la iska soo ruursuday oo la iska soo qoqsuday ayaanu nahay aniga keliya raggu maaha waa guruubo tiro badan oo la adow lix guruub gaarayo weeye dadkuna taariib iyo kulumaysi iyo intaa way isugu jiraan dad soo cadilmay oo dadka ka soo caariyey oo saximadihii ama matooradii ay ka xumaadeen dad iskaga badan yahay iyo dad soo taariibay oo nafax soo diray yaman oo iska soo xorxoray in dadku isugu jiraanin sadexdaa dadka meel baa lagu xeraystay haddii meel lagu xeraystana waxaa la yidhi burcadadood weeye safaarada loola keenin qarinu doodana ma aysan lahayn afkiina ma aysan gelinayn meel baa sheekha xeraystay labaatan sano toban sano shan iyo toban sano saalkii wada xakumay qayb waa xanuunsan tahay bayba way geljireen oo hadeer way allah u naxariistay adugu waa la aasay maamsaa umalan iyo hilbooda xunaa ma naqaan adugu alaa kuli xaal waa nala ka saaray maydkoodii ragna hadda way xanuunsan yihiin dadkuna waxay isugu jiraan dad adugu kontan iyo lixdan waxay isugu jiraan adugu dad taariid iyo waxay isugu jiraan dad kalluumaysi isugu jiraan dad meel laga soo xeraystay oo lasoo qafashay oo qadiyad loo sameeyey weeye dadka kanu wax lagu deegan haysa ma aysan helin maxkamadda xukunka idinku ridgaartee bay ku taallaa maxkamadda xukunkaniga waa meel ka furan weye adug maxkamad cadaalada ah, ma ay jido waa adugu waa maxkamad maxkamadda waxaa lagu yaqaana maxkamadda cadaalad dadka lana ku xukuntaa oo dadka ay kala gudhaa dadkay u keentaa ba afkiiba aysan garanayn oo aysan kadib aysan garanayn dadka miyaa la iska xakumaa mida kale soomaaliya dal burbura weeye milan baa mas-uulka ah, sooli loo keena maaha qaren cudooda ama ama ama weyar loola qabto afki garanaya labada afba garanaya soomaaliga iyo carabiga labadaba garanaya dad meel laskaga xeraysto inti gaari saaqaa lagu ururiyo xabsi la geeyo haddana laga susaaro deeradda intii la geeyey shan iyo labaatan sano iyo toban sana laskaga xakuma way dadkaanu wax yeela iyo wax caafimaada iyo wax midna ma jido walala waxaan codsanaynaa si degdega ah in horta gurmud naloo fidiyo oo nala ka soo dadra ahaatee ama ha si degdega ah. naloo wareejiyo dalkayagii nalaku nalaku celiyo ala kana soo gaaro wadanka hadda nala ku haysto oo nala ku gumaysanayo oo ammaanka iyaguna aada iyo aad boqol kiiba sagaashan ma sugna usa waa mida caafimaadka ma sugna waa mida labaad xumo kuma haysano waa mida labaad meel iska xeexeeysan baan xaabad ku xeraysan baan wax nala siiyo bariis qabalan iyo xabad basiyaa la siiyaa xaaladaas mino aad iyo aad ba loogu xuntahay tahay xagga caafimaadka iyo xagga cuntada marka waxaan u baahan nahay si degdega in nalaka soo gaaro oo nalaka wareejiyo waxaan ku sheegayaa nin kale oo nin hodoonyihiisi la dhacay oo lasoo afduubay oo aan sidiisii ayaa nala xiran ninkaas ayaan rabaa hadda aad la hadashid oo isagana salaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo uh, sababaa lagu soo xiray noo sharaxa waa cabdirasaaq saciid oon baa la yidhaahdaa magaalada makulli baan laga soo qabtay nin dhallinyaraayo ganacsadaha ah oo la yaqaan baan ahaa dooni adigu soomaaliya igaga xumaadnay aan oo xumaatay oo ka baxday hanti uu iga hayay oo lacag badan uu dhowlaa ka kul iga hayay oo yidhi doonidina la kaalay arrin noocaasa baan ku xirnahay magarat sidii baan ku xirnahay maxkamad iyo haddii ilaahay ku runyahay maqaantiyaal iyo wax kasta iyo xadayno kasta oo aan keenay laygama qorin sanad iyo bar baan marayaa haddii ilahay ku raggaasaana ka mid ahay konton iyo lixda oo meeshaas kulli ahaya oo haddii ilaahay ku runyahay qadiyadaha aan jirin madaxa loo geliyey dambiye ka waaweyn oo aanay daadi karin madaxa loo geliyey shan iyo labaatan sano kuwaa ku xukuman oo hadii ilahay ku haya xeshiishad aan weligeen ba inaan adag oo yiri iyaga ahaa inta magalanaysaay rag eh, magalanaysaay xaan suuqaan laga soo qabtay yani dad soomaaliyeed oo dee soomaali meesha sidaas nooca iyaban yani iskaga baaba'san baan lama kufigay lixdaanin oo halkaas qaybna dhimatay qaybna eh, qaybina ee habka magaranaysaaye dee lidato qaybina aanay daryeel haysan oo magaranaysaay weli dee waay adiga maxaa lagaa qaatay marka aniga de xashanin baa dhacay isagii baan ka dowladiisi waa u keenay dowlada markii aa keenay oo wuxuu qortay daxwad horle oo waxay tahay in uu dowlada soomaaliya ka shaqaynaysay sanadii markaas dowladana soomaaliya joogtay kabacdana way xumaatay dowladaadi hayaabsamaa ku yidhi kabacdi dowladii haddii uu yidhi hayaabsamaaya dowlada ii keen lacagtii uu dhacay lacag ligeed toddobaad wax kun kuu keenaya lacagtaydu iibsan markii aa keeno adigoo saa haddaan xiray kabacdi maxkamadaasna fuulay kabacdi maxkamadii koowaadba wax nagu soo xukutay doonadii keeno isagoo hantidii keeno markii doonadii aan keenay oo isaga lacagtii laga rabay maxkamadii ayaa ku xukumtay ayaa nooga keenay de wuxuu yii dacwo soo dhigtay waxay tahay soomaalida yani soomaaliya dowladu ka shaqeynaysay sanadkaa ee jiday ayay soomaaliya ka shaqaynaysay waa wax aan jirin caddayo yimaadeen kadab boosaas inay doonidu ku xirnayd inta iyadoo xadilan wasaarada kalluumaysiga ee haddii ilaahay ku rayahay puntland dowladka puntland ayaa caddaysay in aanay doonidaasi dekeda ka bixin ilaa iyo dekadii ay ka furatay oo shicir ahayd ilaa iyo dekadii ay ku xiratay oo boosaaso ahayd intii ka dambaysay inaysan ka furan dekeda boosaasood oo meelna u furan sharci iyo caddayn kulliba waa u keenay waa qaaran waayeen maxkamadiina way qaadi weyday sidii baan lagu alcaaga ku xirnay laygu haysa